alxamdu lilaahi rab alcaalamiin wsala allahu cala muxamedi wcala ali muxamed wasalama tasliima kaiira waxaynu ku soo jirray kitaabu dacawaat oo ka mida riyaad saalixiin lilimaam nawowi raximah llah baabka laba boqol iyo koob iyo konton baabu fadli ducaa'i bidahri lghayb ducada fadligeeda sheegista la sheegaayuu u baab yahay ay hada baabu dikri fadli ducaa ducada fadligeeda sheegista la sheegaayuu u baab yahay bidahri alghaybi lagu duceeyo maqnaansho cidda uu ducaynaya uu ka maqan yahay yacni hayb uu ka maqan yahay yacni korkeeduu ku duceeyo bidahri alghayb isagoo ku dhehan xaaluu ku dhehan yahay duceeyo yani qofkaad u ducaynaysa isagaan kula joogin oo kaa maqan inaad wax wanaagsan ugu ducaysaa waa shay fiican oo laynoo sharciyey qaala allahu tacaala allah waxa uu yidhi waaladiina jaauu min bacdihim yaquuluuna rabbana ikfir lana waliikhwaanina aladiina sabaquuna biliimaan waaladiina kuwii jaauu yimi min bacdihim iyaga dabadood muhaajiriinta iyo ansaarta dabadood yimi waa saxaabadaa dabadood ku yimi taabiciinta ilaa yowmi alqiyaama laga gaara taabiciintana laga bilaabo yaquuluuna waxay odhanayaan rabbanaa ikfir lana waliikhwaanina rabbigayow iqfir lanaa noo dembi dhaaf annaga waliikhwaaninaa walaaladayadana ilaahay oo u dembi dhaaf aladiina kuwaasoo sabaquuna biliimaani iimaanka nagala hormaray oo iimaanka nooga dheereeyey yacnii dadkii iimaanka nooga horreeyey ilaahu iyagana u dembi dhaaf marka shay fiican inay taa laga qaadanayo in waxaweye mu'miniinta loo duceeyo kaa maqan si caama iyo si khaasa mid walba inaad ugu ducaysaa waa shay fiican weeye waana camal marka lagu camalfalayo adilada markaa sharciga lagu camalfalayo waxaanay ahlucilmigu yidhahdaan hadduu qofku naftiisa iyo cid kale u wada ducaynaayo waxa fiican marka hore naftiisa inuu hormariyo muminiintu maxay hormariyeen rabbana kfir lana marka hore waxay ilaahay u baryeen inuu allah yaga u dembi dhaafo markii dambey dadka kalena sheegeen waliikhwaanina aladiina sabaquuna biliimaan wakada nabiga markii la amrayay maxaa lagu yidhi wastakfir lidembika walilmu'miniina waalmu'minaat isagaa la horraysiiyey nabi ibraahim rabbana ikfir lii waliwaalidaya walilmu'miniina yowma yaquumu alxisaab ikfir lii naftiisuu hormariyey nebi nuux rabbi ikfir lii waliwaalidaya waliman dakhala beytiya mu'minan walilmu'miniina waalmu'minaat rabbi ikfir lii naftiisuu hormariyey hadda maarta xadiidka abi daawuudkana waxaa ku soo arooray kaana ida dacaa bada'a binafsih xadiiska abi daawuud nebigu calayhi salaatu wasalaam hadduu ducaynaayo naftiisu ku bilaabi jiray naftiisa ayuu ku bilaabi jiray waayah waxaa kaloo ku sugan mu'miniintii iimaanka inooga horraysayna in ilaahay aynu u barinno in ilaahay u dembi dhaafo waliikhwaanina aladiina sabaquuna biliimaan waxaa soo gelaya mu'miniintii inaga horraysoo dhan kulligood baa soo geliyay hadday saxaabo tahay hadday taabiciin tahay hadday atbaacu taabiciin tahay hadday quruuntii inaga horraysoo dhan tahay ilaa dadka inaga da'da weyne islaamnimada inooga horreeyey ee marka waxa weeye aynu soo gaadhnay laftood waa soo gelayaan ya kulligood waa soo gelaya weliba haddii loo niyoodo markaysa markaa dee ilaa marka waxa weeye aadam markaa yacni markaa lagu simo awalintii aakhirintaba een ummaddan lagu gaaryeelay markaan waxay noqonaysaa caam wa qaala tacaala allah waxa uu yidhi wastakfir lidambika walilmu'miniina waalmu'minaat wastakfir dembidhaaf weydiiso allah lidembika dembigaaga u dembidhaaf weydiiso walilmu'miniina muuminiinta labna ilaahay dembidhaaf uga bari waalmu'minaati muuminaadka dhadigna ilaahay dembidhaaf uga bari wa qaala tacaala allah waxau yidhi ikhbaaran can ibraahiim ka warranuu ibraahiim ka warramaayo xaaluu ibraahiim ka warramaayo wuxuu yidhi sala allahu alayhi wasalam rabbanaa rabbigayow ikfir lii yacnii hadalkii ibraahim baa laga xikaayoonaya wuxuu ku ducaystay rabbana ikfir lii waliwaalidaya walilmu'miniina yowma yaquumu alxisaab ayaa nebi ibraahim ku duceeyey rabbanaa rabbigayow ikfir lii aniga ii dembi dhaaf waliwaalidaya labadeeda waalidna u dembi dhaaf walilmu'miniina muuminiintana u dembi dhaaf yowma yaquumu alxisaab maalinta xisaabtu istaagayso maalintaa ilaahow yacni markaa noo dembi dhaaf marka nebi ibraahim wuxuu ku bilaabay naftiisa inuu ilaahay dembidhaaf uga barya dabeedna labadiisa waalid ayuu ku xigsiiyey muuminiintu markii dambena ku caamiya labadiisa waalid laakiin aabbihii wuxuu ahaa gaal buu ahaa marka xaaladda caynkaasa markii hore u ballanqaaday markii dambena ballanqaadkii waa u fuliyey marka khaslada ha kaga dayanina ayaa laynagu yidhi oo waxa weeye qof gaalnimo ku dhintay in ilaahay dembidhaaf looga baryo ma aha marka addaahir waa in markaa nebi ibraahim hooyadii ay mu'minad ahayd waayo iyada laguma naqdin inuu ilaahay dembidhaaf uga bariyey eh, nebi ibraahim hooyadii taas marka waxa laguma naqdin yacni waxa weeye lamana odhan ha kaga dayanina aabbaha keliyun baa la sheegay marka taas waxaa laga qaadanayaa nebi ibraahim aabbihii unbaa markaa gaalnimo ku dhintae nebi ibraahim hooyadii iyadu mu'minad bay ahayd oo iimaan bay ku dhimatay bacdi baa waxay yidhaahdaan ibraahim aabbihii oo laynoo sheegay inuu dee markaa gaal ahaa waxaa looga jeedaa adeerkii ee aabbihiisii xaqiiqigaa ma ahayn laakiin taasi saxiix maaha saxiix maaha waxay qaarkood u qabaan oo ta'wiilkaa u mareen waxay baciidsanayaan markaa gaal inuu dhalo nebi ilaa qaarkood ay ku mubaalaqoodeen oo yidhaahdeen nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam sulaalada uu ka soo jeedo laga bilaabo aabbihii hooyadii ilaa aadam iyo xawaa laga gaadhaayo yacni meel kastaba yacni waxa weeye sulaaladaa uu soo maray ilaa bahayeeyooyinkii ilaa markaysa markaa waxaan yacni gees walay u kacaanba ilaa aadam laga gaadhaayo markaysa wax gaalnimaa may soo marin dhammaan wada ahluliimaan bay ahaayeen mu'miniin bay wada ahaayeen ta noocaasina dee sax maaha daliilla male daliilna male wa taqallubaka fi saajidiin maaha waxa weeye in laga tilmaamayo dhammaan waxay ahaayeen qaar marka allah u sujuuda yacni waalidadaa iyo sulaadada ka soo jeedaa oo allah keligii caabudo oo mu'miniin oo muwaxidiin ay wada ahaayeen aayadda ta'wiilkeeda macnahaas marka waxa weeyaan in lagu fasiraa sax maa badanka culammaduna kuma fasirin bale abu xayaan al andalusi tafsiirkiisa wuxuu ku sheegaya albaxru lmuxiita in sidaa lagu fasiraa inay tahay sida shiicada inay tahay raafidadu siday yidhaahdeen inay tahay ee bimacnaa ahlu sunna si ay qabaan inay ahayn yacni saasuu tilmaamaya mawdic qura oo markaa laynoo sheegay nebi ibraahim aabbihii inuu adeerkii ahaa laynagu tilmaamay oo cammi lagu sheegay ma jiro mar walba yacni aabbuun baa lagu sheegayey hadday tahay markuu la khitaabaayo hadday tahay markuu u ballanqaadaayo hadday tahay markuu ilaahay u baryaayo hadday tahay allah markuu ka qisoonayo ka xikaayoonayo kullu daalika waxaa laynoo sheegaya nebi ibraahim aabbihii inuu yahay kalaamkana waxaa asal u ah xaqiiqada u ah. xaqiiqada ayaa u asala kalaamka nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam dee awowgii wuxuu ahaa markaysa markaa gaaladii waxay ku sugnaayeen oo cibaadatlawthaana ayuu ku sugnaa nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam awowgii cabdilmutalib ah xadiiskiina waa sheegayaa saxiixaynka ya atargabu can millati cabdilmutalib inuu abujahal odhanaayo iyo cabdullaahi bni abi umaya oo isaguna markaa gaal ahaa ayaa markuu nebigu calayhi salaatu wasalaam u yimi abu taalib oo sakaraadaya oo ku yidhi yaa cammi qul laa ilaaha ila allah kalimatan uxaaju laka biha cinda allah waxa uu markaa eh, abu jahal iyo yacni markaa cabdullaahi bni abi umaya ay ku lahaayeen atargabu can millati cabdilmualib miyaad iska nacaysaa ka tegaysaa diinkii cabdilmualib diintii cabdilmutalib miyaad iska nacaysaayoo ka tegaysa diinta cabdulmualib waa diinta abujahal haysto yani waxa weye tawxiid ma ahayn diinta cabdulmualibe waxay ahayd shirki bay ahayd iyo cibaadat cibaadatulawthaan bay ahayd waayo haddii markaa cibaadat cibaadatulawthaan aynay ahaan lahayn ee ay tawxiid ahaan lahayd diinta cabdulmualib dee nebigu wuxuu odhan lahaa calayhi salaatu wasalaam diintii cabdulmualib waa taan ugu yeedhayo waa tawxiid abu aalib wuxuu odhan lahaa diintii cabdulmualib waa tuu iigu yeedhaayo yacni waxa weeye waxay ka horgeeyeen hadalkii tawxiidka ee uu laqimayey nebigu calayhi salaatu wasalaam abu aalib uu laqimayey qul laa ilaaha ila allah kalimatan uxaajun laka biha cinda allah hal kelmad bay ahayd kelmadda muqaabilka ahaa ee ay ka horgeeyeen xujadoodu maxay ahayd atargabu can millati cabdiilmualib marka cinda aljamiic inay musallam ahayd diinta cabdilmualib inay ahayd cibaadat iyo shirki ee aynay tawxiid ahayn ayaa xadiisku markaysaga ku cadiy markii ugu dambaysayna waxawaa ka tilmaamaya waa nebigu waa ku celiyey iyaguna waa ku celiyeen fa acaada fa kaana aakhira maa qaal huwa calaa millati cabdilmualib yacni shakhsigani diintii cabdilmualib buu ku sugan yahay shakhsigani diintii cabdilmualib ayuu ku sugan yahay buuri fa kaana aakhira maa qaal huwa calaa millati cabdilmualib wa abaa an yaquula laa ilaaha ila allah waana diiday inuu laa ilaaha ila allahu yidhaahdo waa diiday waa kale waxay sheegaysaa calaa millati alashyaakhi yabna akhii diintii odayaashaan ku sugnahay inankii walaalkay dhalayo diintii odayaasha ayaan ku sugnahay yacnii kufrigiiyo markaa gaalnimadiibu ku dhintay gaalnimadii ayuu ku dhintay saas aawadeed nebigu calayhi salaatu wasalaam janaasadiisii ma xaadirin kuma tukan kama qaybgelin inankiisii cali ayuu diray cali markuu nebiga u imanaayo wuxuu ku odhanayaa ina cammaka shaykha daalla qad maat adeerkaa odaygii lunsanaa ahi odayga lunsani waa kii wa cali aabbihi ina cammaka shaykha daalla qad maat adeerka nebigu ku leeyahy adeerka oo odaygii lunsanaa ahaa waa dhintay qaala idhab fawaarih ordoo tagoo yacni soo aas ciidda ku soo rog xataa ma tashiicino kama qayb gelino ma xaadirin kuma tukan uma ducayn waxaanu axaadiista saxiixa ku sheegay dee in markaysa markaa la cadaabayo ayuu sheegay wuxuu ku dhintayna waxay ahayd diintii cabdilmualib culamada qaarkood waxay soo naqliyeen diinta cabdulmutalib inay ahayd shirkigaas oo mushrik ahaa ibraahim alxalabi waxa uu soo raraya inay culammadu saa ku ijmaacsanaayeen risaalana mawduuca ka qora marka warka ku saabsan sulaalada nebiga uu ka soo jeedaa dhammaanteed tawxiid iyo iimaan bay ku wada sugnay dee wax saxa maaha ila ibraahim nebigu waa gelaya calayhi salaatu wasalaam oo nebi ibraahim aabbihii waataa laynoo sheegay nasan inuu markiisa markaa gaalnimo ku dhinto gaal aha waataasaa laynoo sheegay haakada nebi maxamed aabbihii hooyadiina dee waxaa carabta markaysaga badankooda ay ku sugnaayeen oo cibaadatul awthaan iyo shirkiga abay ah ku sugnaayeen saasay ku dhinteen saas ayay ku dhinteen saas aawadeed baa nebiga calayhi salaatu wasalaam laga reebay inuu ilaahay dembidhaaf uga baryo yacni waxa weeyaan hooyadii nebigu hooyadii inuu ilahay dembidhaaf u weydiiyo saasaa loogu diiday ista'dantu rabbii fi an azuura qabra ummii faadina lii wasta'dantuhu fi an eh, astaqfira laha falam yadan lii xadiiska muslim saxiixa kusoo wari ya inuu ilahay dembidhaaf u weydiiyo looma ogolaan saas aawoodee imaamu nawowi wuxuu odhanaya waxay ku tusinaysaa cidda gaalnimo ku dhimatay in waxa weeye markaa dembidhaaf inaan ilaahay looga baryayn ya aynay waxa weeye anfacaynin muqarabiinta qaarkood inay qaraabo la yihiin iyo wax la mid a ah. taas inayna waxba u tarayn ayaa laga qaadanaya xadiiska kale markaysa markaa wa ina abi abaaka fi in markaa xukmu ahlulfatra aynay lahayn ayuu markaysa waxa marayaa oo saas ayuu sheegay qaar ba haddaba waxay yidhaahdeen maya nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam aabbihii hooyadii waa loo soo nooleeyey oo inta loo soo nooleeyey markii nebiga la soo diray ayaa dabeedna marka waxa weye ay islaameen oo islaamnimada qireen markaasaa dabeedna dib loo oobsaday ya saasay yidhahdeen markaasaa qaarkood waxaabay ka dhigeen gabay ay ka dhigeen marka ay ku tilmaamayaan xadiis lagu soo wariyey ee saa sheegayaana waa daciif iyaga laftooduna waaba ba inuu daciif yahay inkastoo qaar yidhahdeen kashfi baa lagu saxiixiyey oo kashfi baa lagu ogaaday inuu saxiix yahay kulaha yani maalan qaarkood waxay ka cabbireen xab allaahu nabiya masiida fadlin cala fadlin wa bihi ra'uufa faaxya ummahu wakada abaahu liiimaanin bihi fadlan muniifa fasallim falqadiimu bida qadiirun wain kaana alxadiisu bihi daciifa yani wuxuu leeyahay nebiga ilaahay fadiiluu siiyey yani fadli fadli ka ziyaada ah waa xaqiiqo inuu siiyey laakiin wuxuu sheeganayaa uu leeyahay nebiga hooyadii iyo aabbihii waa loo soo nooleeyey ilaa ay markaa nebiga ka rumeeyeen oo ka qireen way islaameen fa sallim arrinkaa tasliimi buu ku leeyahy oo nabadgeliyo sidaa yacni u aqbal ou qaado ya faalqadiimu bidaa qadiirun allah waa awoodaa wain kaana alxadiisu bihi daciifa xadiisku daciif ba ha ahaadee allah qadiir waa ku yahay garanay allah inuu qadiir ku yahay laakiin ma yeelan shaki kuma jiro inuu ilaahay awoodo wallahu calaa kulli shayin qadiir laakiin dee waxa weeye shaygu inuu dee waxa weeye dhacay baa loo baahan yahay in markaa daliil loo keeno haddaan daliil loo haynin miyaa layska ictiqaadinaya miyaa layska sallimaya biduuni daliil inuu ilaahay qadiir yacni ku yahay iyo iyo inuu yeelay laba farqa udhaxeeya shay kasta uu ilaahay qadiir ku yahay ma wada yeelin ee waxa uu qadiirka ku yahay waxna waa yeelay waxna ma yeelin wuxuu doonuu sameeyaa wuxuu doono ma sameeyo waxaa dhacayaa waxay ku xidhan yihin ilahay mashii'adiis ayay ku xidhan yihin qudrada wax kastaoo mumkinoo suuragalay ku tacalluqdaa laakiin mashii'adu waxay ku tacalluqdaa bacdu almumkinaat ashyaada suuragalka wax ka mida wa in kaana alxadiisu bihi daciifa wuxuu qilayaa inuu daciif yahay mar hadduu daciif yahay maxaad ku ictiqaadinaysaa maxaad ku sallimaysa ya inaad aamintaad rumayso inay sidaas tahay biduuni daliil miyaad ku ictiqaadinaysaa daciif xuja maaha xuja sharciya maaha ya nebiga in loo tiiriyana shay daciifa oo markiisa markaa la yidhaahdo waa xukun baan ku binaynaya dee sax maa sax maaha man xadaa canii bixadiiin yuraa annahu kadibun fahuwa axad lkaadibiin fahuwa axad lkaadibaynna waa loo dabdiya marka waxa weeye shayga nebiga laga sheegaayo waa in la iska hubiya waxaan cilmi inoogu sugnaynoo haybi ana waa inaan marka waxa layska goyin oo layska jasmin wala taqfu maa laysa laka bihi cilm ha raacin waxaan cilmi kuugu sugnayn ya qul inamaa xarama rabbiy alfawaaxisha maa dahara minha wma batna wاlإثm wاlbagya bغayri اlxaqi وan tushrikuu biاllahi ma lam yunazil bihi sulطaana waan taquluu calى allahi ma la taclamuun marka allah waxaan cilmi loo lahay in laga sheegaa dee mid markaa bannaan maaha marka waxa weye cala kulli xaal mar hadduu daciif yahay in la yska caqiideeyo la yska rumeeyo la yska qaato dee sax ma aha waxa weeye adiladu siday sheegaysa waa in lagu kaaftoomo adiladina maxay sheegaysaa adiladu waxay sheegaysaa waxa weye inna abii waabaaka fi naar iyo wastaadantu rabbii fi an astakfira laha falam ya'dan lii marka siday sheegayso bes waa in markaysa waxaa la yidhahdaa qaar baa waxay oranayaan dee nabiga calayhi salaatu wasalaam in la yidhaahdo aabbihii hooyadii yacni waxay ku sugnaayeen shirki bay ku dhinteen iyo cibaadat lawthaan nebigi waa dhibaysaa nebiguna wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam laa tasubu lamwaata fatu'duu biha alaxyaa amwaadaha caayina yacni waxa weeyaan oo sidaa ugu dhibtaan markaysa markaa kuwa nool nebigana waa dhibaysaa kulaha yaa inoo sheegay inay dhibayso hadday dhibayso muxuu nebigu u yidhi calayhi salaatu wasalaam inna abii abaaka fi muxuu isagu u sheegay siduu nebigu sheegay in la sheego la yidhaahdaa say nabiga u dhibaysaa calayhi salaatu wasalaam maxaad ku tidhi haddii la yidhaahdo inaad dee tidhi baa markaanu ku idhi adaan noo sheego noo keenay maya waxa weeye aabbaha markaysaa macno kale looga jeeda ma daliil in looga jeedo macno kale qaar baa yidhi abu taalib baa looga jeeda aabbaha oo ereyga ab waxuu xaqiiqo iyo majaaz buu leeyihi asalna kalaamka xaqiiqada u ah in waxa weeye aan xaqiiqadii laga leexiyo majaaz lagu xambaaro ma daliil baad u haysaa hal cindaka daliil ta kale maxaa istikfaarka loogu diidayaa ya haddii marka waxa weeye tawxiid iyo islaamnimo ay ku dhimatay yani nebiga hooyadii maxaa loogu diiday marka waxaweye loogu idmi waaye inuu ilaahay dembidhaaf weydiiyo ila cid muslim ah in istikfaar ilaahay loo weydiiyo waa shay marka khayr ah oo lama diido cidda la diidan in allah dembidhaaf looga baryaa waa cidda mushrikiinta awey waa cidda mushrikiinta ee shirki iyo gaalnimo ku dhimatay cidaasunbay ahayd calaa kulli xaal culammadii hore waxay ahaayeen badankoodu iyo jamaahirtoodu macnaha nusuustaasi ay sheegeen inay marka waxaan ictiqaadinayaan alimaam anawowina aad iyo aad buu markaa saxiix muslimkaba ugu caddeeyey oo odhanaya markaysa markaa waxa mashrik alcarab yacni gaaladii carbeed ee ku sugnayd cibaadatlawthaanka labadan xadiisba waa sheegaya inay markaysa xukum ahlu fatra lahayn oo ay marka waxa weyaan naarta ay gelayaan ayuu daliil u yahay oo axaadiistani ay ku tusinayso bayhaqi laftiisu saasoo kale u tilmaamay oo markaa uu sheegay yani waxa weeye marka mutaakhiriinta qaarkood baa markaa buuq fara badan masalada ka furay laakiin culammadii hore yani waxay ahaayeen miday marka nusuustaasi siday sheegeen ay sallimayeen ayay jamaahiirtoodu iyo badankoodu ay ahaayeen xadiiska dabcadaha qaarkoodna waa can abidardaai radia allahu canhu anahu samica rasuula allahi sala allahu aleyh wasalam yaquul abidarda waxa uu sheegay in rasuulka sala allahu alayh wasalam uu ka maqlay yaquulu xaalu rasuulku odhanaayo maa min cabdin muslimin yadcuu addoon muslimi ma ducaysto liakhiihi walaalkii uma duceeyo bidahri alghaybi xaaluu hayb dushii ku sugan yahay oo walaalkii ka maqan yaho walaalkii aanu la joogin xaaluu ku dheehan yahay bidahri alghayb qayb dushii uu ku dheehan yahay yacnii ka maqnaansho ay kala maqan yihiin wuu ku dheehan yahay ilaa qaala almalak inuu malagu yidhaahdo mooyaane xaal axwaasha ka mida saasi ma dhacdo ilaa qaala almalaku xaaluu malagu yidhi mooyaane walaka bimilin walaka adigana waxaa kuu sugnaatay kaagan ducaynayow ee walaalkiisa ka maqan u ducaynayow bimilin intaa wax la mida kuu sugnaatay rawaahu muslim muslim baa saxiixa ku wariyey xadiiskani waxa uu sheegayaa fadliga ay leedahay ducada qofku walaalkiisa muslimko ka maqan uu duceeyo maxaa loo kala farqiyey ka la jooga ama maqlaaya iyo ka ka maqan waxaa jira mid ka maqan oo laakiin haddana og waxa loogu ducaynayo haddii ay ismaqlayaan oo aalaadkan cusub oo kale ay isku maqlayaan oo codkiisii u maqlayo iyo ducadiisii xaalka noocaasa bidahri alghayb yacni markaa kuma wada dheehna oo wuxuu leeyahay nooc markaa ogaansha'a buu leeyihi kama wada ghayb ahaa waxaana mid ka wada qarsoon maaha marka marka uu la joogo ama maqlaayo waxaa ka iman karta nowcan maa deriyaa iyo waxbaa ka iman karaba inuu qofkan ismaqashiinaayo ama marka waxa weeye mansile iyo wax kaga doonaayo baa iman karta laakiin markan uu ka maqan yahay qofkiina aanu ogeyn inuu u sheegana muraadkiisa aynay ahayn xaalka noocaasa way ka fog tahay riyaagiiyo istuskii waa ka fog tahay saas aawadee xaaladdaasi waxay noqonaysaa inay ikhlaaska uga dhowaansho badanta marka bidahri hayb markay tahay waa ka duwan tahay marka uu la joogo xaaladdaa qofku u ducaynaayo walaalkiisa muslimka uu u ducaynaayo isagoo ka maqan aan maqlaynin ilaa qaala almalaku walaka bimilin malag baa wuxuu yidhaahdaa adiguna intaasoo kale ad leedahay intaasoo kale ayaad helaysaa bal hadda ka dambana ku darno xadiiska kun iyo shan boqol iyo saddex dabcadaha qaarkoodna waa kun iyo shan boqol iyo shan iyo toban wa canhu ay abi darda waxaa laga soo wariyey oo uu muslim ka soo wariyey ana rasuula allahi sala allahu aleyh wasalam kaana yaquul in rasuulka ilaahay sala allahu aleyh wasalam uu ahaan jiray mid yidhaahdaa dacwat lmari lmuslimi liakhiihi bidahri lghaybi mustajaaba dacwat lmari qofka ducadiisa qofkaasoo almuslimi muslim ah liakhiihi walaalkii uu duceeyo bidahri lghaybi xaaluu markaa hayb dushii uu ku dheehan yahay uu duceeyo mustajaabatun mid la aqbalayo weeye oo la ajiibayo waa mustajaaba cinda ra'sihi malakun muwakal qofka madaxiisa agtiisa waxaa ku sugan malakun malak baa ku sugan malaggaasoo muwakkalun loo wakiisho loo xil saaray kullamaa dacaa markastuu duceeyo liakhiihi walaalkii u duceeyo bikhayrin wax khayra ugu duceeyo qaala almalaku lmuwakkalu bih wuxuu yidhahdaa malaggii loo xil saaray loo wakiishay aamiin allahuma istajib ilaahay oo aqbal oo ducadaa ajiib walaka bimilin adigana waxaa ku sugnaatay intaa in la mida kuu sugnaatay ay bimili dalik taasoo kale ayaa kuu sugnaatay rawaahu muslim muslim baa saxiixa kusoo wariyey xadiidkani isaguna wuxuu sheegayaa ziyaada ayuu sheegayaa ka dheeraada intii xadiiskii hore inoo sheegay ziyaadada ka dheeraadkee uu inoo sheegayaa waxay tahay waa in markaa ducadu mustajaabo inay tahay waa inoo kordhiyey dacwat lmar'i almuslimi liakhiihi bidahri alghaybi mustajaaba waa la aqbalayaa oo waa la ajiibayaa ducadaas waa duca mustajaaba a mar labaadka waxaa kaloo xadiidkani kordhiyey malaggan ducada markaa isaguna ku ducaynaya ilaahu aqbal ku ducaynayaa inuu yahay malag loo xil saaray marka malagga arrinkaa loo xil saaray isaguna waxa weeye waa ducaynaya marka inuu muwakkal yahay oo arrinkaa looba xil saaray waayo malaa'igtu waxaan loo dirin kuma kacaan ma sameeyaan wama natanazalu ila biamri rabbika lahu maa bayna aydiina wamaa khalfana wamaa bayna dalik yani waatuu allah marka uu yidhi markii nabigu ku yidhi calayhi salaatu wasalaam jibriil maadna soo booqatid intaadna soo booqanayso wax ka badan aayaddaasoo allah soo dejiyadoo la tilmaamaya malaa'igtu waxay samaynayaan inay ku samaynayaan biamrin min allah wamaa natanazalu ila biamri rabbik lahu maa bayna aydiina wamaa khalfana wamaa bayna dalik yacni wixii hortayada iyo waxa naga dambeeya iyo wixii u dhaxeeyaba allah bay u sugnaadeen marka amar rabbi un baanu ku soo degnaa si kale uma soo degno malaggaasi wuxuu yidhaahdaa ilaahay u aqbal marka isaguna inuu ducaynaayo u ducaynayo qofkii ayaa laga qaadanaya walaka bimilin bushaarana waa la socotaayo waxaa loogu bushaareeyey kan markaa ixsaanka sameeyey ee walaalkiisa ka maqan u ducaynaya isaguna inuu helayo intaa in la eg sidaas aawadee waxaa la soo naqliyaa bacdu salaf dadkii hore ee khayrka lahaa qaarkood waxa wanaagsane iyagu rabaan waxay ugu ducayn jireen walaalahooda muslimiinta ka maqan ila waxay halkan haystaan ballanqaad ku saabsan walaka bimilin intaa in la eg leedahay marka waxa wanaagsan uu doonaayo walaalihiisa muslimiinta ka maqan buu ugu ducaynaya ilahay waxaa sii waxaa sii ilahu dembigiisa dhaaf ilahu waxaa sii ilahu kurubaad ka qaad yani marka waxa weye isaguna u helo walaka bimili marka wuxuu yani helayaa laba faa'iido inuu qofkan u duceeyey oo ducadaasna markaysaga loo aqbalayo oo uu u sameeyey oo laga ajar siinayo iyo marlabaadka walaka bimilin isaguna intii in la eg inuu markaysa markaa yeelanayo helayo markaa saas aawadeed walaalahooda muslimiinta ka maqan bay ugu ducayn jireen waxay jecel yihiin inay helaan si ayagina ixsaan iyo wanaag ugu sameeyaan oo ajar eh, looga siiyo eh, oo ay ajar uga soo noqdo marlabaadkana waxaasoo kale iyagana uu ugu sugnaado marka ducadaasi inay fiicantaa laga qaadanayaa oo qofku markaysaga naftiisao keliya waa inaan ducada ku koobin waa inuu muslimiintana marka si caam iyo si khaasaba ugu duceeyaa marka taasina waxa weeye waa faa'iido e, laga qaadanayo e, labadan xadiis laga qaadanayo e, baabka laba boqol iyo labiyo konton baabun fii masaa'ila min adducaa wuxuu u baab yahay masaa'il ducada ka mida ayuu u baab yahay xadiidka kun iyo shan boqol iyo afar dabcadaha qaarkoodna waa kun iyo shan boqol iyo lixyo toban can usaamata bni zaydin radia allahu canhuma qaala qaala rasuul ulahi sala allahu aleyh wasalam man sunica ilayhi macruufun faqaala lifaacilihi jazaka allahu khayran faqad ablaga fi sana man sunica ilayhi macruufun ku kastoo loo sameeyo macruufun wax wanaagsan loo sameeyo noocu doonaba macruufkaasi ha ahaado fa qaala lifaacilih kadibna ku yidhaahda kii macruufka u sameeyey jazaaka allaahu khayraa allah ha ku abaalmariyo khayran khayr ha kuwa abaalmariyo ilaahay khayr ha kaaga abaaliyo macruufka iyo wanaaggaadii samaysay faqad ablaqa waa ku xeel dheeraaday fi sanaa'i ammaanta uu ammaanayo waa ku xeel dheeraaday rawaahu tirmidiyu xadiiska tirmidi baa soo wariyey wa qaala xadiisun xasanun saxiix waxaanuu yidhi waa xadiis xasan oo saxiixa ah culamo kaleoo saxiixiyey ama taxsiiniyey way jiraan sheekh albaanina wuxuu ka mid yahay culammada saxiixisay ha yeeshee xufaaddii mutaqadimiinta ahayd bacdi ka mida ayaa xadiidka kolle cilleeyey abu xaatim araazi iyo bukhaari labaduba waxay yidhaaheen xadiiskani waa munkar bimacnaa nebiga calayhi salaatu wasalaam kama sugna waa xadiis daciif ah sidaasay markaa yidhahdeen bukhaari iyo abu xaatim ayaa daciifiyey marka wuxuu ka mid yahay axaadiista laysku khilaafay ayuu ka mid yahay xadiiskana waa dhacda waa arrin ijtihaadiya tasxiixa axaadiista iyo tadciifkoodu oo dee a'immadu markaysaa waa dhacdaa inay isku khilaafaan xadiis axaadiista ka mid a oo qaarna ijtihaadkooda ay ula muuqato inuu saxiix yahay qaarna ijtihaadkooda ay ula muuqato inuu daciif yahay saasi waa dhacdaa bal waxaa dhacdaa caalimka keliya ra'yigiisu inuu iskhilaafo min xiinin liaakhar oo waktina uu markaa si xadiiska ku xukumo u yidhahdo ama waa saxiix ama waa xasan xilli kalena laga yaabo inuu yidhaahdo waa xadiisku waa daciifo waxay caddaatay inuu marka daciif yahay marka takhriijka axaadiista tasxiixa iyo tadciifkoodu yacni marka lagu takhriijinayo kanaa saxiixa kanaa xasana kanaa daciifa yacni ijtihaad baa geli karaa waxyaalaha qaarkood kolley way iska cad yihiin oo axaadiista qaar sixadoodu iyo axaadiista qaar dacfigoodu ama mawduucnimadoodu laakiin bacdi baa dee ijtihaad geli karaayo nowcan maa culammadu isu khilaafi karaan qaarna way isla waafaqsan yihiin inuu ama aanu sugnayn oo marka yahay mawduuc ama daciifuu yahay culammadao dhan baa isla ogol qaarna way isla ogol yihiin inuu saxiix yahay marka kuwaasoo kale ijtihaadi ma aha haddii culammada markaysa marka waxaan ay yani markaa ay isla ogol yihiin laakiin axaadiista culammada ay isku khilaafayaan tasxiixooda iyo tadciifkooda waa arrin ijtihaadiya weeye waa kal ijtihaadi fii masaa'il fiqhi sida masaa'isha fiqiga looga ijtihaadoo kale sidaasoo kale ayay shabbahaysa xadiidkani hadduu asaxo wuxuu faa'iidaynayaa ciddii wanaag loo sameeya wanaaggii inay ka abaalguddo oo ay u ducayso xadiis kaleoo sheegaya waa jiraa cifkii macruuf idin sameeyaa yacni markaa falyukaafi'hu ha u abaalgudo haddau waaye wuxuu ugu abaalgudo falyadcuu lahu ha u duceeyo marka waxa weeye shukriga cid loo abaalguday waa ka laba xadiis xadiiskan iyo xadiiskaasi shukriga cid loo abaalgudayaa oo wanaaggii uu falay looga abaalgudayaa waa shay marka waxa weeye marka fiican weeye waxay soo gelaysaa yacni marka shukrigii bay soo gelaysa mm, man lam yashkur innaasa lam yashkur illaah waana tii xadiis ay ku sugnaatay in nabigu yidhi calayhi salaatu wasalaam kaan dadka u shukrinin oo wanaaggay u galaan iyo nicmaday u sameeyaan aan uga shukrin oo uga yani uga shukri naqin ilaahayna uma shukri naqo ilaahayna uma shukri naqo markaa dee ciddii wanaag ku gashay inaad markaa waxaweye wanaaggii uga abaalguddaa oo mukaafa'a samaysaa waxay ka mid tahay min baabi a-shukri yacni waxa weyaan ciddii marka waxa wanaagga ku gashay inaad u shukrido noocaasay markaa soo gelaysa noocaas ayay soo gelaysa hadduu waayo wax kale ugu abaalgudo falyadcuu lahu ha u duceeyo ha u duceeyo marka ducadiina waxay noqonaysaa de ixsaankii ixsaan in lagaga jawaabayo ayay noqonaysa wanaagii uu ku galay ayaad wanaag kale qaabilsiinaysa xadiiskana hadduu asaxo wuxuu tilmaamayaa jazaaka allaahu khayran ducada caynkaasa inuu ugu duceeyaa inay tahay duco qaali ah yacni saasuu markaa tilmaamaya in saxa saasuu tilmaamaya faqaala lifaacilihi jazaaka allahu khayran faqad ablaga fi sana xadiiskaa kalena wuxuu sheegaya man sanaca ilaykum macruufan marka macruufan waa nakira fii siyaaqi sharti qaacidaduna waxay tahay nakira fii siyaaqi sharti waxay faa'iidaysaa cumuum bay faa'iidaysaa marka waxaa soo gelaya aya macruuf macruufka sidaa soo geliya hadday tahay waxa weeye inuu markaa yacni xoolasiiyey oo wax taray hadday tahay inuu wax la tabantaabiyey inuu caawiyey inuu wax uun qaadi kara in la qaaday inuu waxa weeye markaa meel yacni talo wanaagsan uu siiyey inuu haadaanuu ka dhici lahaa iyo waxyaalo marka uga digay inuu marka waxaweeye marka mas'ale u faa'iideeyey yacni sidan baa saxan oo sidan samee macruuf amrey ma xumaan ka reebay kullu daalika ayaa soo geliyay inuu marka xaraf yani marka inuu wax diinka ka mida baray waxay soo gelaysaa marka macruufkaasay soo gelaysaa ducaduu u duceeyey kullu dalika waa soo geliya xadiidka kun iyo shan boqol iyo shan dabcadaha qaarkoodna waa kun iyo shan boqol iyo toddobiyo toban wa can jaabirin radia allahu canhu qaala qaala rasuul lahi sala allahu aleyh wasalam laa tadcuu calaa anfusikum nafyihiinna ha habaarina dacaa hadday calaa ku gudubto waxay noqotaa waa ducada wax xun lagu habaarayo lagu ducaynayo shay xun waa habaar laa tadcuu calaa anfusikum nafyihiinna ha habaarina walaa tadcuu calaa awlaadikum ubadkiinnana ha habaarina walaa tadcuu calaa amwaalikum xoolihiinnana ha habaarina iyo hadday tahay xoolaha moodka a ah mid walba laa tuwaafiquu min allahi saacatan yus'alu fiiha cataa'aha laa tuwaafiquu si aydaan u waafiqin ay lianlaa tuwaafiquu ama kay laa tuwaafiquu si aydaan ugu beegmin ha u habaarina min allaahi saacatan xaalay xagga allah saacaddu ka ahaatay min allaahi waxay sifo ka ahayd saacatan waa laga soo hormariyey nakiro sifadeed haddii la hormariyana waxay faa'iidaysaa inay xaal noqoto waxay noqotaa xaal min allaahi xaalay saacaddu ahaatay min allaahi xagga allah mid ka ahaatay kaa'inatan min allah xagga allah mid ka ahaatay xaalay ahaatay saacatan saacad si aydaan u haleelin ugu beegmin saacaddaasoo yus'alu fiiha yus'alu la weydiisanayo ay huwa allah la weydiisanayo fiiha saacadda gudaheeda cataa'an wuxuu bixiyo la weydiisanaayo oo fayastajiibu lakum oo uu dabeedna idinka aqbalo fayastajiibu haddii la godo iyo haddii la kordhigo labada weji waa sheegeen marka la godo waxay ku cadfantah yus'alu ama waxaa loo qadarayaa damiir baa loo qadaraya oo fa huwa yastajiibu lakum allah waa idinka ajiibayaa waa idinka ajiibaya ama yus'alu lagu cadfo yus'alu fiiha cataa'an fayastajiibu lakum dabeedna uu idinka aqbalo intaa weydiisataan uu idinka aqbalo fayastajiibana waa cala sabiili jawaab calaa ra'yin rawaahu muslim muslim baa saxiixa ku soo wariyey xadiiskani wuxuu tilmaamayaa hays habaarina waa nafihiinna iyo xoolihiinna iyo ubadkiinna ha habaarina si aydaan saacad ugu beegmin saacatul ijaaba ah oo deedna ducada inta laydinka aqbalo ha dhow aydaan isku cilkaambiyin dhibaatadii markaa inta idinku dhacdo oo ducadii laydinka aqbalay oo habaarkii ay isla heshaan deedna ha dhow waa ka murugootaan si aan taasi u dhicin marka horeba habaarka ha samayno ha ishabaarina afkiinna adkaysta wayna dhacdaa oo dee wakhtiyada qaarkood baa qofku habaar markaysaa cadra ka keentay inta loo aqbalo wixii ku dhacan ayaa wixii ku dhacan waxaa dhacday ninbaa markaysa markaa inankiisii wuxuu ku arkay baashan yare sigaarka lagu shito ya oday sacuudiyu ahaa markaasuu ma sigaarkaad cabtaa markaasuu ku yihi maya markaasuu yidhi haddaad been sheegayso ilahay qortaa ku jibiye cadhadun baa ka keentay inankii baa dabbaal tegey markuu dabaal tegay ayuu markiisa marka waxa meeshii lagu dabaalanayay oo dee markiisa berkad loo diyaariyey dabaasha ayuu isku tuura oo madaxu isugu tuura dadna qorti baa jabtay barlis buu noqday ya yani hadalka cadha ka keentay uun markii wuxuu noqday markiisa marka waxaan yani yani qof aan isdhaqaajin karayn waxay noqotay xoolihiisi iyo cimaaradihiisi markii dambe wuxuu u xaraashay siduu dee u daweyn lahaa ee camaliyaad loogu samayn lahaa caynkaas hada ummadduunbuu dee markaysagaa sii noolaa kolay markaysa marka wuxuu iska noqday uun kursiga un markaysaa qof dee marka aan isaga wax wuxuu qabsan karaa jirin wax wuxuu qabsan karaa aan jirin ya markii dambe uu fiicnaaday oo dee waxa weeye marka daacada iyo cibaadada iyo aad buu ugu fiicnaaday yarkii marka qofka waxa dhici karta inta cara ka keento dee in markaysa marka habaarkii uu yidhaahdo dabeedna waxay ku dhacaan ya qisooyinka nooca ku saabsan way iska badan yihin way iska badan yihin inan yarbaa markaysa marka wuxuu qaatay yani midi buu qaatay dabeedna markiisa markaa yani geedii waxba ku jarjaray hooyadiiba waxay ku tidhi gacanta alla ku guo yarkii baa deedna wuu tegey geedunbuu koro waa ka soo dhacay gacantii baa jabtay dabeedna gacantii maare waa weyday sidii baa lagu gooyey sidii baa lagu gooyey marka dadka yacni ay dhacdo inay waqtiyada qaarkooda ay ama ubadka habaaraan ama ay ishabaaraan dabeedna habaarkii ku dhacay way dhacdaa marka sidaas aawoodee waxaa laynooga digaya inaynu ishabaarnaa laynooga digaya ilmihii haddaad u cadhooto xataa uh, dee u duceey ha habaarin habaarkii wax u tari maayo wuxuu soo sidaa ma jiro waxa wanaagga ugu jira inaad u ducayso in ilaahay islaaxiyo in ilaahay hagaajiyo ya laakiin inaad habaarto yani waxa weeye adna dani kuuguma jirto isagana dani uguma jirto isagana dani uguma jirto maadaad ku dambaabaysaa dee habaarkan ad habaarayso ya yani waxaa laga yaabaa tacaddi dee habaarkii inuu ku jiro marka khayrku wuxuu ku jiraa ducada loo ducaynayo ku jira waa yahay haddaba waxaa jira aayad ee allah uu yidhi walow yucajilu allahu linnaasi shara isticjaalahum bilkhayri laqudiya ilayhim ajaluhum aayaddaasee culamada qaar waxay ku fasireen habaarka qofkuu ishabaaro sida khayrka loogu aqbalayo markuu isugu duceeyo hadduu shar hadduu isku habaaro loo aqbalayo mabay noolaadeen may jirin waa la halaagi lahaa laakiin dee sida khayrka markaa waxa weeye yacni markaa loogu aqbalo yani markaa looguma aqbala laga tilmaamaya oo iyagii waxay degdegsanayaan oo isleeyihiin marka khayr ay ku ducaystaan markiiba ma heshaan ya dee sharkii saasoo kale markaa ma jeclaysanayaan in markaa loo soo dedejiyo laakiin khayrka markay degdegsanayaan markay ku ducaystaan siday khayrkii u degdegsanayaan oo dabeedna wakhtiyada qaarkood ilaahay ugu soo dedejinaayo sidaasoo kale hadduu ugu soo dedejin lahaa sharka markay shar isku habaaraan yani laqudiya ilayhim ajaluhum yani waa la layn lahay waa la halaagi lahaa marka waxaa laga fahmayaa inaan habaarkii qofka loo aqbalayn marka aayaddii xadiiska see loo kulminaya culammadu waxay yidhaahdeen yaynay farabadnaanin in loo aqbalo sharka markay isku habaaraan oo nafahooda iyo ehelkooda iyo ubadkooda iyo xoolahooda markay ku habaaraan ay cadhaysan yihiin yaan looba aqbalin si fara badan ee haddana taasi diidi mayso xaaladaha qaarkood in loo aqbalo oo ay ku dhacdo yani qabuulku siduu markaa khayr markay ku ducaysanayaan ay u badan tahay shar markay isku habaarayaanoo naftooda iyo ubadkood iyo xoolahooda ay ku habaarayaan in loo aqbalaa sidaasoo kale uma badna laakiin way dhici kartaa oo saacatulijaabay ku beedmi kartaa markaasaa waxa weeye inta loo aqbalo wixii ay ku dhici karaan marka xadiisku wuxuu ka digayaa in habaarka noocaasa marka horeba la sameeyuu ka digayaa hadduu saacad ku beegmana in markaa inta loo aqbalo ay wixii ku dhacaan inay markaa taasi iman karto ayaa laynoo sheegayaa marka aayadda dee diidi maayo aayaddu tilmaami mayso marna la aqbali maayo laakiin waxaa laga tilmaamayaa uun inaynay u badnayn oo haalib u ahayn ducada khayrkaa sida looga aqbalaa yacni marka oo kale in ducada sharka saasoo kale looga aqbala inaynay badnayn baa laga tilmaamaya laakiin diidi mayso in wakhtiyada qaarkood ay dhici karto marka isma diidayaan aayadda iyo xadiidku xadiidka kun iyo shan boqol iyo lix dabcadaha qaarkoodna waa kun iyo shan boqol iyo siddeed iyo toban wa abi hurayrata radia allahu canhu ana rasuula allahi sala allahu aleyh wasalam qaal aqrabu maa yakunu alcabdu min rabbihi wahuwa saajid aqrabu maa yakunu alcabdu ay aqrabu akwaani lcabdi xaaladaha addoonku ku sugan yahay wuxuu ugu dhowaansha badan yahay min rabbihi rabbigii wuxuu ugu dhowaansha badan yahay wuxuu ugu dhowaansha badan yahay xaaladihiisa ay xaasilun ama waaqicun waxay jirtaa ama xasishaa wa huwa saajidun walxaal huwa isagu saajidun oo sujuudsan yahay maadu waxay noqonaysaa masdariya siday culimmadu sheegaan marka aqrabu akwaanihi ba macnuhu u dhacaya wa huwa saajidun waa jumla xaaliya marka horteed baa khabarka la qadaraya marka xaaladaha addoonku ku sugan yahay wuxuu ugu dhowaansha badan yahay rabbigii xaaladduu ugu dhowaansha badan yahay waxay jirtaayoo xasishay wa huwa saajidun walxaal huwa isagu saajidun uu sujuudsan yahay fa ducaa fara badiya ducada waxaa loo jeedaa ducada sujuudda gudaheeda ku badiya waayo wakhtigaasuu ilaahay ugu dhowye xaaladdaasuu ilaahay ugu dhowye rawaahu muslim muslim baa saxiixa ku soo wariyey xadiiskanna wuxuu tilmaamayaa in sujuudda lagu ducaysto oo maadaama eh, xaaladda addoonku allah ugu dhow yahay ay tahay sujuuddu ducada wakhtigaa in la badiyo oo sujuuddii lagu ducaysto ayaa xadiisku tilmaamaya marka waxyaalaha wanaagsan xaaladdaa in lagu ducaysto ayaa laga qaadanaya hadday jannada tahay hadday dembidhaafka tahay hadday naar tahay inuu inaga badbaadiyo tahay hadday khayraadka kale tahay yacni wixii wanaagsane uu doonayaba inuu markaa ku ducaysto sujuudda gudaheeda waa shay fiican weeye cidna waa ugu ducayn karaa naftiisana waa ugu ducaysan karaa ya hadduu markaa dadka ugu duceeyo naftiisa iyo dadkaba ugu duceeyo allahuma akfir lii waliwaalidaya walilmu'miniina waalmu'minaat waa shay fiican waa shay fiican xadiidka kun iyo shan boqol iyo toddoba dabcadaha qaarkoodna waa kun iyo shan boqol iyo sagaaliyo toban wa canhu ana rasuula allahi sala allahu aleyh wasalam qaal bukhaariyo muslim waxay abu hureyre ka soo wariyeen in rasuulku sala allahu aleyh wasalam uu yidhi yustajaabu liaxadikum waa la aqbalayaa midkiin ducadiisa waa la ajiibayaa maa lam yacjal intaan u degdegin ducadiisa waa la aqbalayaa yaquulu si u degdegayaa yaquulu wuxuu odhanayaa qad dacawtu rabbii falam yastajib lii qad dacawtu rabbii waxaan baryay rabbigay oo falam yastajib lii ilaahay ducada igama aqbalin saasuu odhanaya muttafaqun calayhi bukhaariiyo muslim baa isku waafaqay wa fii riwaayatin limuslim riwaayo waxaa ku sugnayd muslim u sugnaatay laa yazaalu yustajaabu lilcabdi maa lam yadcu biismin aw qatiicati raxim laa yazaalu kama zuulaayo kama baxaaye wuu ahaanayaa waa ahaanayaa baa loo jeedaa an yakuunuu nafyu nafyi ihbaatun laba nafyi hadday iska daba dhacaan wuxuu noqonayaa hadal muhbata yazaalu ayaa macno nafyi leh laaduna waa naafiyo qaacidadunana waxay tahay nafyu nafyi ihbaat laa yazaalu kama zuulaayo kama baxaayo wuu ahaanayaa yustajaabu lilcabdi mid addoonka la ajiibaayo ducada laga aqbalayo maa lam yadcu biismin intaanuu dembi ku ducaysan aw qatiicati raxim ama goyn intaanu ku ducaysan ducadiisa waa la aqbalaa maa lam yastacjil intaanu dedejisan oo isticjaal la iman oo dedejisan qiila waxaa la yidhi yaa rasuul allahi rasuulka ilaahayow mal isticjaalu isticjaalku muxuu yahay mal isticjaalu odhan maysi waayo hamsadu waa wasli mal isticjaalu baa la odhanayaa laamkaa la hoos dhigayaa laamka hoos dhigiisaa lagu dhufanaya siinka lagu dhufanaya mal isticjaalu saasaa la odhanaya isticjaalku muxuu yahay degdegsigu qaala wuxuu uhi nabigu calayhi salaatu wasalaam yaquulu wuxuu odhanayaa qad dacawtu waqad dacawtu waa baryey oo waa baryey falam ara yastajiibu lii falam ara kuma ogaan yastajiibu lii inuu iga aqbalaayo kuma ogaano fayastaxsiru waa daalaya cinda dalika markaasuu ka daalaya ducadii wayadacu ducaa istixsaarku waa daalista weeye wayadacu wuxuu ka tegayaa adducaaa ducadana waa ka tegaya waa iska daynaya ducadiina waa iska daynaya xadiidkanna wuxuu tilmaamayaa waxyaalaha ducada aan loo aqbalin waxaa ka mida inuu qofkii la yimaado degdegsi uu degdegsanayo ducadii oo uu yidhaahdo ilaahay waan baryey oo ilaahay ducadii igama aqbalin ducada wanaagsanna qofka dee waa laga aqbalaa muslimka ah qofka muslimkii hadduu duco wanaagsan ku ducaysto waa laga aqbalaa laakiin dee qabuulka siyaalo kala duwan u yimaada sida xadiiska inoo iman doonee cibaadaba uu sheegayo oo dee saddex siyaadoo kala duwan baa iyadoo ducadii la aqbalay marba si ay u dhacdaa marna shar baa lagaga dabaalaa ku soo socday marna adduunyadaa loogu soo dedejiyaa ducadii lagu siiyaa marna iyadoo laga aqbalaa sawaabkeeda iyo ajarkeeda aakhira loogu qaydiyaa marka dad wixii arki weyda macnaheedu ma aha lama aqbalin maaha iyadoo la aqbalaa laga yaabaa si adiga kuu dooroon in lagugu bedelay balaayo weynoo kugu soo socotaa dhici karta in lagaaga dabaalo o lagaaga celiyey ducadiina mustajaaba ay ahayd ya yacnii in musiibadaa weyne kugu dhacda iyo in wixii aad codsatay lagu siiyana waxaaba dhici kartaa musiibadaasi inay ka weyn tahayba waxa markaa aad codsanayso ya marka ducadii iyadoo la aqbalaa siyaalo kala duwan ay ku timaadaa marlabaadka iyadoo la aqbalay adduunyada in lagugu siiyo ayaa laga yaabaa dee dib inay u dhacdo oo xilligii dee loo qadaray imanaysaa maaha marka adduunyada lagu siinaayo ilaaba ilaa inaad deg u aragto ma dhici kartaa in degdeg lagu tuso waana dhici kartaa in bacda zaman iyo bacda mudda lagu siiyo yani taasna waa dhici kartaa ya culammadu wakhtiyada qaarkood waxay sheegeen ducooyinka qaarkood oo zaman badani u dhexeeyey yacni markaa araggii la arkay iyo ducadii nabigu muxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam ana dacwatu abi ibraahim baa ducadii aabbaha ibraahim baan ahay yani awowgay ibraahim ducadu ku duceeyaan ahay rabbanaa wabcad fiihim rasuulan minhum yatlu calayhim yani waxa weye rasuulkii wuxuu soo baxay dee intee qarniyaal dabadeed ayuu soo baxay waxaan u jeednaa marka waxa weeye ducadii la aqbalo waxaa dhici karta bacda zaman dee inuu ducadii markaa la arkaa dhici karta marka waxa weeye ruuxu inuu yidhaahdo lagama aqbalin ma aha deen ducadii ka daalo waa inuu markaa niyeystaa in laga aqbalay isagoo shuruuddii ducadii iyo muqawimaadkeedii waa inuu la yimaadaa ducadana waa inuu farabadsadaa waa inuu ku dadaalaa yacni waxaweye istijaabadu yacni waxa weeyaan ilaahay baa ballan qaaday wa qaala rabbukum udcuunii astajib lakum wacdiga ilaahayna waa xaq laakiin qofku waa la iman karaa sabab ducadii looga ajiibi waayo tanna waxay ka mid tahay asbaabta aan loo aqbalayn yustajaabu liaxadikum maa lam yacjal iyo maa lam yastacjil laakiin ducadu hadday dembi tahay iyada marka waxa inaan la aqbalayn ba xadiisku tusinaya maa lam yadcu biismin aw qatiicati raxim isticjaalkuna waa inuu yidhaahdo waan ku ducaystay waan ducaystay yani markaa laygama aqbalin ama ma arag iyadoo layga aqbalin xadiiska dabcadaha qaarkoodna waa can abi umamata radia allahu canhu qaala qiila lirasuuli illahi sala allahu aleyh wasalam abi umaama waxau yidhi waxaa lagu yihi rasuulka ilaahi sala allahu aleyh wasalam ay ducaai asmac ducatee baa loogu maqal badan yahay bimacnaa loogu ajiibitaan badan yahay qaala jawfu lleyli alaakhir habeenka yacni markaa qaybtiisa dambe habeenka calooshiisa alaakhiri dambaysa waa qaybta dambe habeenkii wey nuska dambe ama uluska dambe ayay ku dhacaysa wa dubura salawaati almaktuubaat iyo salaadaha faralka ah dabadooda labadaa xilli baa loogu aqbalaad badan yahay rawaahu tirmidiyo xadiiska tirmidi baa soo wariyey wa qaala xadiisun xasan waxaanuu yidhi waa xadiis xasan ah waa xadiis xasana ah. ahlucilmiga qaarkood kolley xadiiska waa cilleeyeen xaafid ibnu xajarna wuxuu ka mid yahay culamada cillaysuu ka mid yahay culamo kaleo kolley daciifiyeena waa jiraan cillooyinka lagu cilleeyeyna inqitaac iyo cancana iyobaa ka mida ibnu jareej oo mudallis inuu cancaneeyey inqiaacna waa ku jiraa cabdiraxmaan ibnu saabit oo abuu imaamo ka warinaya inuu yaxya ibnu maciin uu yidhi lam yasmac cabdiraxmaan ibnu saabit min abi umaama yani cabdiraxmaan ibnu saabit abi umaama waxba kama maqan maxaa yeeshe xadiisku shawaahid buu leeyahay shawaahid buu leeyahay waxay waafaqayaan qadarka hore oo jawfu leyl aakhir ah qadarka dambe markaysaa markaa shawaahid ma laha baaxisiinta qaarkood ay yidhaahdeen sheekh albani xadiiska waa quweeye wuxuu ihi shawaahidiisa ayuu yani markaa xadiisku qawi ku yahay laakiin bacdibaa waxay yidhaahdeen shawaahiddu qadarka horun bay sheegayaan ee dubura salawaati almaktuubaat shawaahiddu ma tilmaamayaan saas aawadeed qadarkaa hore waa sugan yahay oo waa isku weynaya turuqda yani marka shawaahidda uu leeyahay marka loo geeyo waa iskabaya laakiin dubura salawaati almaktuubaat salaadaha dabadooda Eh, iyadu marka wax shawaahida uma hayno bay yidhahdeen wax shawaahida uma hayno ayay markaa yidhahdeen eh, jawfu leyl aakhir in wakhtigaa ducadu ay mustajaabo tahay eh, axaadiis mutacadida laga qaadanaya waana waqti nusuul ilaahi markay suluska dambe noqoto yanzilu rabbuna xiina yabqa sulusu leyl aakhir axaadiista mutawaatirada waata ku soo aroortay in allah soo dego yacni markaa saddex dalool marka habeenka loo qaybiyo daloolka saddexaad ee dambe inuu allah soo dego oo uu dabeed markaa yidhaahdo yaay baryaaya waan ka ajiibaa yaay dembidhaaf weydiisanaya waan u dembidhaafaa yaa wax i weydiisanaya oo aan siiyaa xadiiska sidaa ku soo arooray saxaabo fara badan baa soo wariyey toban saxaabi in ka badan baa soo warisay waa xadiis mutawaatira weeye waa xadiis mutawaatira weeyaan marka jawfu leyl alaakhir oo weliba suluska dambe ah isagu waxa weeye waa sugan yahay jawfu leyl alaakhirna yani marka axaadiis mutacadida ayaa ku timi oo xadiiskani ka mid yahay iyo khayrkiiba dubura salawaati almaktuubaat haddii aanu asixin oo wax shawaahida aan loo helin sida ay baaxisiinta qaarkood sheegeen waxay noqonaysaa dee in markaa daciifo ay tahay oo saas aawadeed waxba xukum aan laga qaadanayn hadday sugnaato maxaa looga jeedaa dubura salawaat almaktuubaat waa markaana imanaya ma aakhirka salaadaa loo jeedaa salaamu naqsiga ka hor mise waxaa loo jeedaa salaada marka laga baxo waayo labaduba dubur waa lagu itlaaqaa duburka marka waxaa la yidhaahdaa shayga waxa ugu dambeeya dubur waa la yidhaahdaa shayga dabadiisana waa la yidhahdaa dubur waa la yidhahda labada mid walba waa loo isticmaalaa waa loo isticmaalaa marka culammada qaar waxay ku xambaareen in looga jeedo aakhirka salaada qabla salaam maxay saa ugu xambaareen waxay yidhahdeen duburu shay horta marka hore aakhiruhu baa daahir ah macnaha kale way dhacdaa in loo isticmaalo imanka duburulxayawaan haddii la yidhaahdo waa xayawaanka dee dabadiisa wey waa qayb isaga ka mid a ah. aakhiru juz'in minhu waa juska ugu dambeeya ka midka ah ayay daahir ku tahay marka hore marka dubura salawaati waxay daahir ku tahay aakhirka salaadda in loo jeedo sida kale way dhacdaa laakiin saasaa mutabaadir yidhahdeen mar labaadka waxaa kaloo sii xoojinaya bay yidhaahdeen salaadda marka laga baxo laynaguma boorrin in la ducaysto ee ducada waxaa laynagu boorriyey aakhirka salaada oo nabigu calayhi salaatu wasalaam markii uu sheegay intaan la salaamadnaqsan ka hor wuxuu yidhi ilaahay waxaa ka magan gashaan waxaad tidhaahdaan allahuma innii acuudu bika min cadaabi alqabri min cadaabi annar ila aakhirihi afartaa ilaahay ka magan gala uma lyatakhayar min adducaa'i acjabahu ileyh xadiiskii ataxiyaadkana waa ku soo aroortay marka duco gaarana waa la sheego wakhtigaa lagu ducaysanayo haddana nebigu wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam uma liyatakhayyar min adducaa'i acjabahu ilayh ducada tua uu ugu jecel yahay ee ugu cajabinta badan yahay bimacnaa u wanaajisanayo ha ku ducayso ma ha doorto marka waa boorrin ducadii wakhtigaa la boorrinayo weyi hadday aqbalaadda u dhowdahay marka salaadda laga baxa dabadeed wuxuu nebigu boorrin lahaa in wakhtigaa la ducaysto oo amri lahaa marka salaadda laga baxana ma amrin nebigu calayhi salaatu wasalaam in la ducaysto ya amar ma hayno markaad salaadda ka baxdaan ducaysta taas ma hayno lagamana soo naqlin duca gacmaha uu rafcinayo inuu nebigu ducayn jiray ama ducaysan jiray ducooyin calaa sabiil adkaar oo kale ah oo dee uu akhrin jiray waa jiraan sida astaqfir ullah astaqfir ullah astaqfir ullah laakiin yacni markaa ducadan yacni marka inuu amray oo yidhi wakhtigaa ducaysta ma hayno marka xilligaa uu amray maadaama lafdigu aqbalaayo baa lagu xambaaraya ba low saxa hadduu asixi lahaa saasaa lagu xambaarlaa ba cala kulli xaal riwaayadan wa salawaat almaktuubaat ma sugna sidaas aawadeed xujo loo deliishado noqon mayso yacni marka salaada laga baxo ducada jamaacigee dadku ay qaar duceeyaan xadiisku marnaba daliil uma aha xataa hadduu sugnaado waayo dee jamacnimo in lagu duceeyo markaa lafteeda daliil markaa kuma soo aroorin nebigu calayhi salaatu wasalaam salaadda marka laga baxo ma jamac buu ku ducayn jiray ma gacmaha intuu rafciya aamiin loo odhan jiray wax naqliya looma hayo riwaaya ya yacni markaa ma dhicin yacni waxay markaa eh, yacni tahay midaan markaa xujo u noqonayn ducada jamaaciga ah ee salaadaha marka laga baxo dadka qaar duceeyaan kollay markaa xadiisku daliil u noqon maayo daliil u noqon maayo ducada jamaacigu waxay u baahan tahay e, joogtadee lala imanayo gacmaha la rafcinayo dadku aamiin odhanayaan e, imaamkiina ducaynayo dee daliil bay u baahan tahay walaa daliil daliila ma leh waayahay duburku meel kale waa ku soo arooro oo xagga marka adkaarta lafteeda duburka salaada waa soo aroortay laakiin bacdu cilmi waxay yidhaahdeen maadaama lafdiga labadaba aqbalayso ashyaada ducada hadday dumar ku soo aroortana aakhira salawaat baa u yani markaa ansab ah haddii waxa weeye adkaar ay ku soo aroortana bacda salawaati almaktuubaat baa ansab u ah oo markaa xadiiska tasbiixda iyo taxmiidda iyo takbiirta iyo sheegaya dee dubur waa tilmaamaya laakiin adkaaraha waxaa la garanayaa bacda salawaati in loo jeedo calaa kulli xaal laakiin sixada lafdiga dee markaysaa ishkaalka kuba sugan yahay ansixitaankiis xaafid ibnu xajar iyo waa ka cilaynaya culamo kalena daciifinayaan yaxya ibnu maciin uu leeyahay waa munqaic yani marka uu leeyahy xadiiska dabcadaha qaarkoodna waa can cubaadata bni saamiti radia allahu canhu ana rasuula allahi sala allahu aleyh wasalama qaal maa cala alardi muslimun yadcu allaha tacala bidacwatin ila aataahu allahu iyaha aw sarafa canhu min asuu'i milaha cubaadat bnu saamit waxa uu sheegay ana rasuula allahi sala allahu aleyh wasalam min rasuulka ilaahay qaala uu yidhi maa cala alardi muslimun yadcuu arlada korkeeda kuma sugna muslimun yadcuu muslim baryaaya allaha allah baryaaye tacaala allah isagaa korreeye bidacwatin baryo ilaahay ka baryayo weydiisanaya ilaa aataahu allaahu iyaaha inuu ilaahay waxa uu weydiisanaya siiye mooyaane yani ma jiro muslim kuwa arlada korkeeda ku ducaysanaya duco xaal axwaasha ka mida xaaluu ilaahay ducadaa siiye mooyaane waxa uu ilaahay ka baryaayo uu siiye mooyaane aw sarafa canhu min asuu'i milaha ama xaaluu allah ka leexiye mooyaane min asuu'i xumaatada waxa xun milaha wax ducadaa la mida u dhigma maa lam yadcu biismin aw qatiicati raxim inta aanu ku ducaysan dembi aw qaiicati raxim ama qaraabogoyn aanu ku ducaysan hadduu dembi ama qaiicaturaxim ku ducaysto ama qaraabogoys ama dembi uu ku ducaysto laga aqbali maayo fa qaala rajulu ninbaa wuxuu yidhi min alqawmi qowmkii saxaabadaa ka mida idan nukiru marba hadday caynkaa tahay ducada waa farabadinayna idan nukiru qaala nabigu wuxuu yidhi calayhi asalaatu wasalaam allahu akar ay allahu akharu iijaaba allah baa aqbalaad badan rawaahu tirmidiyu xadiiska tirmidi baa soo wariyey wa qaala xadiisun xasanun saxiix waxaanu ihi waa xadiis xasan oo saxiixa wakadalika sheekh albanina waa taxsiiniyey xadiiska wuxuuhi waa xasan tirmidi isagu wuxuu ugu daray inuu saxiixna yahay xasanna yahay macnahana eh, lafdiga noocaasana hore inu sharaxnay xadiisku markuu laba ariiq leeyahay waxa la arjaxaa inuu ujeedo waa xasanun biariiq yani saxiixun biaakhar yani marka waxa ku yahay ama waa xasanun lidaatihi saxiixun ligayrihi ama daatadiisa xasan buu u yahay oo sanadkiisu waa xasan laakiin wax kaloo caawinaya xadiis kaloo waafaqaya marka loo eego uu saxiix ku noqonaya waa saxiixun lighayrihi markuu laba ariiq xadiisku leeyahay saasaa lagu tawjiihinaya ama xasanun biariiq saxiixun biaakhar laba ariiq buu leeyahy midna saxiix yahay midna xasan yahay calaa hada saxiix keliya ka la yidhahdo waa ka xoog badan yahay marka laba ariiqoo midna xasan yahay midna saxiix yahay lidaatihi uu labadaba leeyi marka waxa weeye uu noqdo xasanun lidaatihi saxiixun likayrihina dee saxiixun lidaatihi baa ka xoog badan hadduu laakiin ariiq keliya markuu leeyahay xasanun saxiix waxay noqotaa xasanun aw saxiixun waa in marka awdii la xadfay oo uu leeyahay marka labada mid buu yahay nooc taradudi ku jiro calaa haada saxiix ka uu yidhaahdo keli ah baa ka xoog badan kan haddaba dariiq kaleu leeyahay oo saxaabi kale laga soo warinayo wa rawaahu alxaakimu fi lmustadraki min riwaayati abi saciidin abi saciidin khudri wa zaada fiihi waxaanuu ku siyaadiyo ku daray aw yaddakhira lahu min alajri milaha ama wuxuu u kaydiyaa lahu shakhsigaa ducaystay min alajri xagga ajarka milaha wax ducadaa la mida ayaa loo kaydiyaa bimacnaa waxa weeye markuu qofka muslimka duceeyo duco aan dembi ahayn ku ducaysto waa laga aqbalaya laakiin saddex mid bay u dhacaysa xadiiskaa kale ayaa caddaynaya o tasriixinayay duco kastoo qof muslima ku ducaystaa haddaynay dembi iyo qatiicaturaxim ahayn waa laga aqbalaa laakiin saddex mid bay ugu timaadaa ama waxay ugu timaaddaa inuu ilaahay adduunyada markiisa markaa uu ku siiyo ama shar ku soo socday oo la mida inuu kaga dabaalo ama ajar u dhigmo aakhire inuugu kaydiyo calaa haada waxay ku tusinaysaa ducadii in la farabadsadaa inay fiican tahay ducaduna waxay ka mid tahay waxyaalaha ilaahay lagu caabudaayo xadiiskiina wuxuu sheegaya adducaau huwa alcibaada ducadaa cibaada ah culammadu waxay dhahen nooc xasriyaa ah laga fahmayaa xadiiska adducaau huwa alcibaada oo dee mubtadihii iyo khabarkii labadaba waxaa laga dhigay yani waxa weeye waa la macrifeeyey adducaau waa mubtadihii waxaa lagaga khabray markaa isim baa lagaga khabray isimkiina weliba al baa la geliyey labadiiba markaa waxa geesoodba waa ku jirtaa ashu musnadka iyo musnadu ileyhiga labadaba ya mubtadihi iyo khabarka labadaba weliba damiiru faslina waa la keenay adducaau huwa alcibaada kaannahu laleeyahay ducadu yaduunbaaba cibaada ah wa xasri iddicaaiya buu yidhahdeen kaannahu markaysaga muhimmadda ducadu leedahay siday u weyn tahay daraaddeed kaannahaa iyada keligeed inay cibaadadii tahay oo cibaado kaleba aynay jirin xaqiiqatanna waxa weye cibaado kale waa jirtaa laakiin waxaa lagu baraarujinayaa waa xasri iddicaa'i ahe noocay yidhahdaan iddicaa'i ay ka cabbiraane waxaa lagu baraarujinayaa muhimmadda ducadu leedahay siday u weyntii ya min baabi alxaju carafa waa rukniga ugu weyn baa carafa loo jeeda marka ducaduna waa cibaadada waxyaalaha ugu waaweyn bay noqonaysaa marka calaa haada waxay noqonaysaa calaa kulli xaal in ducadii la farabadsado ayaa laga qaadanayaa eh, ruuxa duco badan la waafajiyo oo aad marka u ducada badanna khayr badan la waafajiyey baa laga qaadanaya ta kale waxaa laga qaadanaya in la iska ilaaliyo dembi in lagu ducaysto wax dembi ah ayan kan walow ah, dembi yarba ha ahaado maa lam yadcu biismin aw qatiicati raxim waa dhici karta qofku markaysaga ducada inuu ku dembaabo ma hadduu wax dembiga ku ducaynaayo ama cid habaaraayo xaqdarro ku habaaraayo dee ya'samu bihi waa ku dembaabaya waa ku dembaabaya waayo dee tacadi buu markaas samaynaya iyo toban dabcadaha qaarkoodna waa kun iyo shan boqol iyo labiyo labaatan wa ibni cabbaasin radia allahu canhuma ana rasuul allahi sala allahu aleyh wasalam kaana yaquulu cinda alkarbi ibnu cabbaas waxa uu sheegay in rasuulku sala allahu aleyh wasalam kaana yaquulu inuu odhan jiray cinda alkarbi dhibaatada agteeda iyo kurbada agteeda marka shiddo iyo dhibaata jirto laa ilaaha ila allahu alcadiimu alxaliimu laa ilaaha ila allahu rabu alcarshi alcadiim laa ilaaha ila allahu mid xaq lagu caabudaa ma jiro ila allahu allah mooyaane allahaasoo alcadiimu kii weynida badnaa ahaaday allahaasoo alxaliimu kii dulqaadka badnaa ahaaday laa ilaaha ila allaahu mid xaq lagu caabudaa ma jiro ila allaahu allah mooyaane allah isaga xaq waa lagu caabudaa khayrkii haddii la caabudo baatil baa lagu caabuday marka bixaqin inaad qadarto oo khabarkii kown caama ka dhigto ku bannaan laa ilaaha bixaqin fi lwujuudi ila allah macnuhu u dhacayo iyo inaad khabarka xaq ka dhigto laa ilaaha ila allaahu ay laa ilaaha xaqun ila allaah mid la caabudaa xaq ma aha ila allahu allah mooyaane ama mid xaq lagu caabudaa ma jiro ila allaahu allah mooyaane rabbulcarshi allahaasoo rabbulcarshi carshiga u saaxiibkaa ah. carshiga u saaxiib carshigaasoo alcadiimi kii weynida badnaa ahaaday laa ilaaha ila allaahu mid xaq lagu caabudaa ma jiro ila allah allah mooyaane rabbu samaawaati allahaasoo rabbu samaawaati cirarka u rabbi ah waalardi iyo dhulka u rabbi ah wa rabbu alcarshi alkariim iyo carshiga yacni markaa wanaagsan ee sharafta leh u rabbiga ah muttafaqun calayhi bukhaari iyo muslim baa isku waafaqay xadiidkanna wuxuu tilmaamayaa wakhtiga kurbada ama dhibaatada nebigu calayhi salaatu wasalaam inuu odhan jiray yani kalimaadkan iyo jumalkan inuu ku hadli jiray laa ilaha ila allahu alcaiimu alxaliimu laa ilaha ila allahu rabu alcarshi alcaiimi laa ilaha ila allahu rabu alsamaawaati wa rabu alardi wa rabu alcarshi alkariim waa tawxiid iyo sanaa waa tawxiid allaha la waxidaayo la keliyeynaayo tawxiidkii lagu celcelinaayo allahna la ammaanayo allahna la ammaanayo kitaabka aynu joognay waa kitaabu dacawaat weeye masail min adducaa baynu joognay marka tan lafteed waa duco waa duco riwaayaadka xadiidka riwaayo ka midna waa ku soo aroortay ducaau lkarbi an taquula ducada kurbadu waa inaad tidhaahdo laa ilaaha ila allah alcaiimu alxaliimu laa ilaaha ila allah rabu alcarshi alcaiimi laa ilaha ila allah rabu alsamaawaati wa rabu alardi rabu alcarshi alkariim markaa nebigu wuxuu ku magacaabay calayhi salaatu wasalaam ducadii kurbada inay tahay dhibaatada ducadeedii inay tahay ducadeedii inay tahay ducadii kurbada maxaa ducadii kurbada loogu magacaabay waxaa la weydiiyey imaamkii weynaa ee laodhan jiray sufyaan bnu cuyayna oo la yidhi xaggay ducadu kaga jirtaa ducaau lkarbi an taquula laa ilaaha ila allahu alcadiimu alxaliimu ila aakhirih ducadii meeday ya xaggay ducadu kaga jirtaa dabeedna wuxuu yidhi ammaanta ilaahay la ammaanayo ayaa duca taasaa duca ka dhigan miyaad maqal buu yidhi shaacirkii yidhi idaa asnaa calayka almar'u yowman kafaahu min tacarudihi hanaa'u sufyaan ibnu cuyeyna soo qaadanaya gebyaagii yidhi miyaad maqal hadduu shaqsigu maalin ku ammaano waxaa kaaga filan inuu isu kaa bandhigo ammaantuu ku ammaanay wax isi inuu ku yidhahdo waxa kaaga filan ammaanta marka ammaanta allah la ammaanayo ee tawxiidkii iyo ammaantii iyo sifaatkii ilaahay la sheegayay asmaadiisii ayaa waxay tahay duco ducay ka dhiganta ya ducay ka dhigantay marka waxa weeye waa tawxiid iyo sanaa weliba tawxiidkii lagu celcelinaayo asmaadii ilahayna la sheegaya allah iyo alcadiim iyo alxaliim iyo rabuulcarshi iyo yacni waxa weeye rabusamaawaati iyo rabulardi iyo rabuulcarshi alkariim waxa weeye waa ammaan iyo tawxiid wey taasaa waxay ka dhigan tahay ducay ka dhigan tahay markaa sidaas aawadeed ayay markaa duca ku noqotay taasaa laga tilmaamaya wallaahu aclam subxaanaka allahuma wabixamdika ashhadu an laa ilaaha ila anta astaqfiruka atub ilayk